gaalada ah inuu siday u hanuuni lahaayeen u xeeladeeyo hadalka u dhimriyo xikmad uu isticmaalo waa u bannaan tahay laakiin inuu diinkiisa ka dabco oo diinkiisa ka tanaasulo oo kii gaalkaa gaalnimadiisa uu kula noolaaduusan wax wanaaga u sheegayn oo kii faasiqaha fisqigiisa kula noolaaduusan wax wanaaga u sheegayn oo kii mubtadicaha aha mubtadicnimadiisa kula noolaaduusan sunno u sheegayn sidaas lama ogola laakiin waa la ogol yahay xeeladaysi oo ah sidii uu ugu soo jiidi lahaa xaqa mar ay munaasab tahay inuusan la hadlin ka aamuso maray munaasab tahay la hadlo hadalka u jilciyo wanaagga u soo jiido sidaas weeye mudaaraadku labadooduna aaday u kala duwan yihiin almudaahanatu mudaahanada mudaahanadu waa xaqka dabcid waa xaqka tanaasulid waa nifaaq oo ibnulmanduur lisaan ulcarabka mudaahanada marka uu sharxaa wuxuu yidhi almudaahanatu almusaanacatu waliin waa istusus iyo wax in iska dhigdhigo uusan ahayn ah, mudaahanada waxaa la yidhahdaa wuu yidhi idhaaru khilaafi maa yudmiru waa inuu muujiyo waxa uu qarsaya wax khilaafsan wlidhaanu alqishu idhaanku waa qiyaano waxaa la yidhaahdaa carabiga dahana rajulu idaa naafaqa ah, ninkii wuxuu sameeyey mudaahana markuu munaafaqoobo aa ah, la yidhahda munaafaqayn wey munaafaqayn weeye mudaahanadu ah, munaafaqayn weeye laakiin mudaaraadku ma ahane waa xeladayn iyo qofka u dhimrin weeye almudaahanatu mudaahanadu khuluqun waa akhlaaq khuluqaasoo munxadun hooseeya akhlaaq aad u liidata weeye oo hoosayda ama almudaaraatu xeeladaysigu falaa ay falaysa kadaalika sidaas ma ahan laakiin laa takhlid ha isku qaldin baynahumaa bayna almudaahanati wاlmudaaraad mudaahana iyo mudaaraad ha isku qaldin oo fataxmilaka ay ku xambaarto almudaahanatu munaafiqayntu ilaa xadaari الnifaaq xidiga leeha xadaarka nifaaqiisa iyo isqarintiisii oo kale xadaar waa xidig magaciis waa ismu kowkabin khafiyin yaطlacu qabla suhayl xidiga leeha suhaylka ka hor ayuu soo dhashaa waa uu ka horeeya aad uu marka isku qariyaaho lagama yaqaano suhaylkeedba u malayneeba marka munaafiqaynta xidigaasoo kale ha ku dhicin ah, mujaharatan si cadaan ah inay kugu xambaarto oo fataxmilaka ay kugu xambaarto almudaahanatu munaafiqiintu ilaa xadaari nifaaq waxa weya xadaarka xidiga la yidhaahdo nifaaqiisa mujaaharatan si cadaan ay munaafiqnimo kuugu xambaarto walmudaahanatu mudaahano hiyo alatii waa mida tamasu diinaka waa inaad diinkaaga wax ka mida ka tanaasushaa waa midii ilaa uu yidhi wadulow tudhinuu fa yudhinuun gaaladu waxay jecel yihiin inaad u dabaacdo iyaguna ay soo dabcaan oo la sameeyo waxaa la yidhahdo taqaarubu adyaan diimaha in laysku dhoweeyo saasay gaaladu jecel yihiin oo waxay dhihi jireen colaadan joogtada si meesha looga saaro muddo nala caabud annaga ilaahayaga oo sanabkayaga annaguna muddan kula caabudaynaa colaadii meesha ay nabiga dhihi jireen sal allahu calay wasalam taasna waa gaalnimo iska daa inaad la caabudee haddii kaliya aad qalbiga ka go-aansato gaalnimadooda inaad la samaydo waa ku gaaloobi adoon samaynad ku gaaloobi maxaa yeele alcasmu cala alkufri kufr gaalnimo la go-aansada waa gaalnimo qofka hadduu go-aansado xataa kun sano kadib inuu gaaloobo markaas waa gaal saacadda uu go-aansado gaalbay alkufr ala lkufr alcasm cala alkufri kufrun wey marka gaaladu waxay jecel yihiin waxa la yidhaahdo taqaarub adyaan diimaha la walaalayna diimaha laysku soo dhowaynaa colaadaa meesha laga saaraa alwalaa walbaraa laga saaraa taasna macnaheedu waxay tahay gaalnimaa laiskugu tega al waa gaalnimo waa gaalnimo gaalnimaa laiskugu tega wey marka adiga danu kuguma jirto laakiin ayaga gaalnimadoodad ugu tagto marka mudaaraadka iyo mudaahanada aalay u kala duwan yihiin xaafid ibn xajar fatxulbaariga markuu sharxayo wuxuu ihi qaala ibnu badaal almudaaraatu min akhlaaqi اlmuminiin mudaaraadku waxay ka mid tahay akhlaaqda muminiinta dadka muminiinta akhlaaqdooda wey wahiya khafdu ljanaaxi linnaasi waa dadka in garabka loo dabciyo wa liinu lkelimati hadalka loo jilciyo wa tarku liqlaadi calayhim laga tago in lagu adadkeeyo hadalka sidaas weeyaan in lagu adadkeeyo ayaga hadalka in laga tago wa tarku liqlaadi lahum fi lqown wadalika min aqwى asbaabi اlulfati in sidaas la yeelaana waa waxa asbaabta ugu xoog badan oo dadka isku soo dhoweyda oo qofka lagu soo dumo asbaabta ugu xooga badan oo qofka wanaagga loogu soo dumo weeye wuxuu yidhi wadanna bacduhum ana almudaaraata hiyo almudaahana gabalaa waxay maleeyeen inay mudaaraadku tahay mudaahanadii fakalida bacdigaas waa gafay lianna almudaaraata manduubatun ilayha waaba sunnaba mudaaraadku xeeladaysiga qofka inaad u dhimrida oo sidaad wanaagga ugu soo jidilad aad ugu dhimrido oo aad u soo dunto wanaagga waaba sunno wاlmudaahanatu muxaramatun mudaahanaduna waa xaaraam waa shay la xaaraamtinimeeyey wاlfarqu ana almudaahanata min addihaan farqiga u dhexeeya wuxu uhi xaafidku waxaa lagu kala saaraa mudaahanada dihaanay ka timid wa huwa اladii yudhiru calى shay wayasturu baainahu dihaanka waa qof shay muujinaya midka xaqiiqada hoosena qarinaya daahirku wax kaaga muujinaa hoosna waxbuu ka qarinaa hoosna wafasara alculamaa biannahaa mucaasharatu اlfaasiq wa idhaaru ridaa bima huwa fiihi min gayri inkaarin calayh waxaa la yidhaahdaa ay yidhahdeen culummadu ay ku fasireen mudaahanadu waa inaad faasiqi iskala noolaato iskala dhaqanto aad u muujdo inaad raalli ka tahay wuxuu ku sugan yahay oo aadan munkarkii uu ku sugnaa aadan inkirin taasaa la yidhahdaa mudaahana waxaa la yidhahda mudaaraadna mudaaraad waxaa la yidhahdaa hiya rifqu biljaahili fi tacliimi wa bilfaasiqi fi nahyi can ficlihi wa tarki اliqlaadi calayhi bilqowl mudaahanaduna waa taas waa munaafiqnimada laakiin mudaaraadku waa jaahilka in loo dhimriyo waxbaridda faasiqa in loo dhimriyo marka xumaanta laga reebaa aan hadalka lagu adadkayn shaqa miyaga iskule midna waa waajib midna waa waxa weeyaan waa sunne shaqa iskuma laha marka isku qalbi alaslu ataasic walarbacuun alqaraam bilkutub alqaraam waa in la jeclaado bilkutubi kutubta kutubta in la jeclaado sharafu lcilmi cilmiga sharaftiisa sharafu lcilmi cilmiga sharaftiisa macluumun waa mid la yaqaan licumuumi nafci waxtarkiisa caam ahaanshada uu caam yahay saasaa lagu yaqaan cilmiga waxtarkiisa waxaa lagu yaqaan nafcigiisa caam ah washidatulxaajati oo mubtadaa washidatulxaajati baahida adaygeeda ilayhi cilmiga loo baahan yahay ka xaajati lbadani waa jirka baahida uu u baahan yahay ilalanfaasi neefyaalka baahida oo cilmiga loo baahan yahay waxay la mid tahay neefta jirku intuu u baahan yahay cuntadoo kale maaha inta aad u baahan tahay cilmiga inaad barato iyo intaad u baahan tahay cunto inaad cunto shaqo iskuma waxaad u baahi badan tahay cilmiga maxaa yaele cunto ma afar labaatan sax mar haddaad cunto caadi ad noolaa karto haddaad laba cuntaan hadde waa meesha ugu dambeyday soo ma jeedid laakiin cilmiga intaas kuguma filna afar labaatankii sax laba goor uma baahni neeftii intay neeftaas kaa soo baxayd aad u baahan tahay aad cilmiga u baahan tahay oo neeftaas daad hal daqiiqo weydo naftaadu khatari gele hal daqiiqo haddaad cilmi weydana naftaadu diintaada khatar gele sababtoo ah kelmad kastood ku hadlayda waa inaad taqaan ma kuu banaanta mise kuma banaana ficil kastood samaynaydana waa inaad garato makuu banaan mise kuma banaana cibaado kastood ku dhaqaaqaydan sida sharcigaad waa inaad u samaydo mana dhici karto cilmi la-aan marka inta neeftaas loo baahan yahay in la eg aa loo baahan yahay cilmiga wa lxaajati baahida adaygeeda ilayhi ilalcilmi loo baahan yahay ka xaajati lbadani waa jirka baahidiisoo kale ilal anfaasi neefyaalka uu baahan yahay wa duhuuru naqsi nuqsaanta muuqaalkeeda biqadri naqsihi cilmiga nuqsaantiisu intay laag tahay wey qofka nuqsaantiisa cilmigiisu intay laag tahay intaasa nuqsaan la-eedaha ka soo muuqane qofka nuqsaanta ka soo muuqane waxay la eg tahay inta cilmigiisa nuqsaantiisu la inta cilmigiisu nuqsaantiisu la eg tahay aa qofka nuqsaanta ka muuqana la eg tahay wa duhuuru naqsi nuqsaanta muuqashadeedu biqadri naqsihi cilmiga nuqsaantiisu intay la weeye wa xusuulu ladati macaansiga oo qalbigu raaxaysto oo xayaata dayiba qofku ku noolaado iyo wasuruuri wa xusuulu suruuri farxad inay soo xasiishaana biqadri taxsiilihi cilmiga lasoo soo xasilintiisu intuu la waay qofka inta cilmiga uu bartay uu la egyahay aan raaxadiisa qalbiga hona la egta qalbigiisaa raaxaysana hadduu cilmi naafica barto xayaata dayibuuna haystaa baynamaa qofka hadduu diin la'aan yahay adduunka hadduu ugu qanisan yahay murugo iyo dayq iyo ciiri u ku noolaana ilaa marka dambe uu isdilo oo adduunkao dhan waxaa la idhahdaa waxa iskugu dilid badan wadanka ugu qanisan soma jeedid adduunkao dhan ayagaa iskugu dilid u badan marka xayaatada dayibadaah waa diinka ah, waa cilmiga naafica qofku intuu ka haysto intuu xayaata dayiba wuxuu ka helaya intuu cilmi naafica ka haysto intuu cilmigiisa naafica lagiyaho farxadiisu leegta wa xusuulu ladati macaanka soo xasilidiisa wasuruuri farxadda soo xasilideedu biqadri taxsiilihi cilmiga la soo xasilintiisu intay leegtahay weeye walihaadaa sidaas daraaddeed ishtada waa adkaaday haraamu dulaabi ardada jacaylkoodu bidalabi kutubta ay jecel yihiin waalgharaamu iyo jacaylka ay jecel yihiin bijamci lkutubi kutubta la soo arwinteeda walihaadaa sidaas daraaddeed ishtada waxaa adkaaday haraamu dulaabi ardada jacaylkooda bialabi cilmi dalbidda ay jecel yihiin cilmiga in la dalbo ay jecel yihiin iyo walqaraamu jacaylkaay jecel yihiin bijamcil kutubi kutubta in la aruuriyo maktab uu yeesho arday walbaaba kutub badan uu gato oo uu helo aaday u daranta siday ardada u jecel yihiin macalintiqaai laakiin doorasho ayday la jirto waxa weyaan ardaygu hadduu tasaruf saxa ah uusan noqon uusan tasarufka ka qaldan yahay dhaqaalihiiso dhanna kutubu gelina kutubtuna naafic noqome oo khasaaro waxaa la rabaa kitaabkan artobeeca lama gatee waa la xusho kutubta kutubta ma dhamay kartid kutubta ma soo wada gedi kartid waxa aad haysato waxaa lagu gartaa kutubta xulka ah fani walba xulkaa laga gataa xulkan adigu ma taqaanid culmadaa la weydiiya fanigaas kitaabkaan ka gata kitaab heel laakiin maanta kitaab heela soo baxay si kii ku lahaa naarta goy inuu yaha dhacda kaad soo gadat soo ma jeedin marka doorasho waa inay la jirtaa doorasho waa inaad wax ku gadataa walahum waxaa u sugnaaday ardada akhbaarun akhbaar akhbaartoo fii haadaa haraamkan ku sugan akhbaartoo taduulu dheeraanayd haddaan soo jamci tegno akhbaar aad u fara badan wa fiihi waxaa ku sugan asalkaas muqayadaatun qisooyin lagu qoray fii khabari lkitaab kitaabka magaciisa la yidhaha khabarulkitaab yasara allaahu ilaahay ha dhammaysti yasara allaahu ilaahay ha fududeeyo itmaamahu kitaabkaas la dhammaystiridiisa wa dabcahu iyo in la daabacada isagaale marka isagaa wada markuu kitaabkan qorayu gacanta ku haya intaasoo kitaab isku wada sababtaa wuxuu caan ku ahayaa layidhi dafdaru leeyahay faa'iidadu arkaba waa qoraa marka fawaaidka isku baad ka hadli maayan moogta abwaabtuu ku kala qoraa marka qayb walbaaba markay kitaab noqotuu soo saara marka marka intaasoo kitaaba iskugu qabyaan sooma jeedo alayhi asalkaas haddaan qabanno faaxrisko alusuula usuusha min alkutubi xaalay ka mid yihiin kutubta usuusha ka gado fanni walba usuushiisa gado ma dhamay kartide waclan ogow annahu shaaniye laa yuqni kaa deeqi maa minhaa kutubta xaaluu ka mid yahay kitaabun kitaab can kitaabin amase minhaa usuushaad celi karta waclam ogow laakiin kutubtaa damayday waclam ogow annahu shaaniye laa yuqni kaa deeqi maa minhaa kutubta xaaluu ka mid yahay kitaabun kitaab can kitaabin kitaab fanni kasta kutub usuulahu muhiimuu leey oo asal u ah kutubtaas mid mid kaa deeqima fannigan haddaad kitaabka ugu weyn gadato fannigo dhan kitaabka ugu weyn haddaad gadato waxaa dhacda masaa'il badan inay kaa maqan yihin oo kitaab yar ku yaalla ah, kitaab yar ku yaalla oo fanniga ka mida marka kutubta muhiimkaa ah la cushaa walaa taxshur ha ku soo aruurin maktabataka maktabadaada wa ha ku qasin oo ha ku tashwiishin calaa fikrika maskaxdaada bilkutubi kutubta kutubta alguhaa'iyati daad xoorta loo nisbeeyey kutubta daadxoorta maskaxdaada ka ilaasho maktabkaagana ha soo gelin ah, kutubtaas iska ilaali laa waxaan masal lahayn oo wax loo dhigaajininoo ayaga kuwa ugu liitaa uguna sharta badan kutubulmubtadica bidcolayaalka kutubtooda fa innahaa kutubta ahlubidaca summun waa sun suntoo naaqicun baaliqun qaatilun wey ah, waa sun dilay ah, naaqicun waa baaliqun qaatilun waa sun oo weliba xeel dheer oo qaatil ah oo qofka disha marka iska ilaali ha ku degdegina marka kutubta sheekh maxamed saali uthamiin waa saddex uu yidhi kitaab naafic ah kaas war male gado kitaab aan naaficna ahayn daarna ahayn qisas iyo wax iskaga qoran oo wax qiimo weyn aan lahayn iska ilaali ha gadane waqtigu waa qaali waqtigu kaa baabi'ina kitaabna waaba midkan sunta naaqixa midkan oo kutubta ahlulbidaca aad iskaga ilaali kutubta ahlulbidaca aad iskaga ilaali kutubta ahlulbidaca aad iskaga ilaali kutubta oo aan waxa weeyaan aad iska ilaaleed wuxuu ku daray oo ka mid ah kutub wuxuu ihi manhaj gaara ku qoran oo dariiqatu ahlicilmi macnaha kuma qorna wey dariiqatu ahlicilmi kuma qornee manhaj gaara ay ku socdaan manhajkaas gaarkaa waxaa loola jeedaa koox gaara afkaartooda ay xambaarsanta sidaa kutubta mufakiriinta dadka la yidhaahdo oo kaleeto mufakir islaami a ah lagu leeyahay waxaas ka ilaali nacfi male kutubta ahlulcilmiga gado ah. kutubta ahlulcilmiga gado iyaga ah mufakiriinta iska da iska da iyo kutubta dadka oo juha oo majhuuliinta oo la oqoonba oon cilmigooda iyo meel aan la oqoonba iska ilaali marka kitaabka ah, kan khayrka bis gabo alaslu lkhamsuun qiwaamu maktabatika maktabadaada toosnaanteeda maktabadaada siday u toosnaa laheed calayka laasim bilkutubi kutubta kutubta almansuujati lagu tixay oo lagu alifay calaa dariiqati اlistidlaali waxdeliishii wadadeed iyo watafaquhi fiqiyeelasho calaa cilali اlaxkaami axkaamta cilooyinkooda fiqi loo yeesho iyo walqowsi tiimbasho ama hoos u gelid calaa asraari اlmasaa'ili masaa'isha siraryaalkooda hoos loo galo kutubtu laba dariiqay ku kala alfantaha kutub waxa weeyaan waxaa iskaga qoran war qubana yajuusu kada wayaxrumu kada wayusanu kada kada saasay u qoranta wax daliila kuma qorna kutubna istidlaal iyo tafaqu waxay ku dadaalaan mas'aladan daliilkeeda in la keeno wejul istidlaalka la sheego mas'alada la fahmo ah kutubta marka waxaad aad u badsataa qaabkaas loo qoray oo adiladeeda wadata oo istidlaalka wadata adiladu mar waa aayad mar waa xadiid mar waa cilo ila sheega ciladii naska laga hela xukunkiiyu qaadaa soomaha maha marka kutubta adilada sheegayda oo aayaadka axaadiista ijmaacaadka qiyaasaadka iyo cilalkii sheegayda kutubta nuucaas aad u badso oo maktabadaada ku badi calayka laasim bilkutubi kutubta kutubta almansuujati lagu tixayo lagu sameeyo lagu alifay calaa dariiqati alislaal daliishi wadadeed iyo watafaquhi fiqiyaalaasho calaa cilali alaxkaam axkaamta cilooyinkooda fiqi loo yeesho in la fahmo xukunka cilladiisa xukunka axkaamta waa labo qaar culammadu waxayna tacabudi macnaha cilladiisa annagu ma naqaan qaarna waa mucalala waa la yaqaana qaarka cilladoo la yaqaan waa inaad garataa o kuwa kalena cillada wuxuu heshe maxamed saali uthaymiin waa labo cilo khaasa iyo cilo caama cilo khaasa waa midaan lagu leeyahay waa xukunkana waa mucallala waa la cileeyo la fahmaayo cilooyinka gobolna waxay yidhaahdaan waa masaladan waa waa tacabudiyo lama yaqaan ciladeeda cilo laakiin caamahoo la wada yaqaanaa jirta cilada caamka waa maxe tacabud ilahay in lagu caabudayaa dhammaan axkaamtoo dhan ciladeeda ay caamkaa wata marka lagu leeyahay shaygan lama cilayo lama yaqaan ciladiisa macnaha cilo khaasaan loqon ama midda caamka waa la yaqaan o ilahiya lagu caabuda maxaa ka mid a ah? duurka xaal looga dhigay afar ragco maqhribkana saddex looga dhigay ilaahay waa yaqaan laakiin maxaan ognahay in ilaahay lagu caabudayo ciladaas guudaan naqan laakiin midii khaaska oo salaadna afar ragco looga dhigay midna saddex looga dhigay tacabudiya la yidhah laysma weydiiyo hmm, tacabudiya la yidhahda laa yusalu camaa yafcal wahum yusaluun addoommada la weydiya waxa la sameey lama weydiiyo wa min ajaliha marka iyo walqawsi uu yidhi shiiku walqawsi hoos ugelin iyo tiimbasho iyo muquurasho calaa asraari اlmasaa'il masaa'isha sirarkooda la dabaasho ah, waa cilalka ah, cilalkii weeye sirtooda iyo xikamkii ah, cilalkii waa la soo sheegay marka tanuna waa tirada waa xikmadii maxaa yeel ilahay waa xakiim xugun ma jiro uu jideeyey ilaa xukunkaas xikmadu ilahay ka leeyay maxaa yeelay wallahu caliimun xakiim alle xakiim wey shay walba meesha u munaasib ka u dhigaa marka asraarta haddeen wuxuu ula jeedaa xikmadii ula jeedaa maadaama cilladii lasoo sheegay wa min ajalihaa kutubtaas kuwa ugu weyn waxaa ka mid a ah kutubu shaykayn labada sheekh kutubtooda shaekh alislaam ibnu taymiya raximahullah iyo wa tilmiidihi ardaygiisa ibn اlqayim aljawsiya ibn qayim aljawsiya raximahullah wacala aljaadati wadadaas waxaa ku sugan fii daalika fi listidlaal min qabl ayaga hortood iyo wa min bacdu gadaalkoodba kutubana ku sugan maan dariiq umana horrayn umana dambayn ayagu labadan shiikh waddadan oo istidlaalka culummada umana horrayn umana dambayn dhexdaas wadda tixan oo silsilad ah ay dhexda kaliya uga jiraan wa calaaljaadati waddadaas dhexbartankeeda waxaa ku sugan fii daalika istidlaalka min qablu min qabli shaykhayn wa min badu wa min bacdi shaykhayn kutubun kutub ayaa ku sugan alأwl kutubtii wax kaaga tirina alxaafid ibn cabdilbari almutawafى sanaةa dii waxa weeyaan imaamkaas xaafidulmaqrib oo dhintay raximahullah wa jalu kutubihi kutubtiisa kan ugu weynan badanna atamhiid wey oo muwada ku sharxaya imaam maali aani alxaafid ibnu qudaama almutawafaa sanata alhijriya raximahullah wa arasu kutubihi kutubtiisa kan madaxa u ah yihiin almuqni weeye aali alimaam alxaafid anawwi raximah اllah almutawafaa sanata alhijriya almutawafaa sanata alhijriya hijriyada la oofsaday raximah اllah aad waxa weyn asna istidlaalka khaasatan kitaabkiisa oo ah muhadabka uu ku sharxayo majmuuca maya imaam nawowi aa la rabaa saddexaad araabic alxaafid dahabi almutawafى sanata sabcamia وarbaciin alhijriya raximah اllah waa midka afraad alkhamis alxaafid ibnu kaiir almutawafى sanata sabcamia arbaca وasabciin alhijriya raximah اllah kutubtiisa waxaa ugu faa'ido badan waa tafsiirka alxaafid ibnu rajab asaadis alxaafid ibnu rajab almutawafaa sanata sabcamia hamsa wa tisciin alhijriya kutubtiisa ugu faa'iidada badan waxaa ka mid ah qawaacid ulfiqiyaha uu leeyahay oo aan maal kaba lahayn alqawaacid alfiqiya iyo bukhaariga sharxa uu ku sharxay iyo asaabic alxaafid ibnu xajar almutawafaa sanata amaanmia inain wa hamsiin alhijriya raximah اllah athaamin alxaafid shawkani almutawafaa sanata alif wa miatain wa hamsiin alhijriya raximahullah kutubtiisa kuwa ugu faa'iidada badanna waa nayl awdaar iyo asayr اljaraar ataasic alimaam maxamed ibn cabdilwahaab alcalaama almujadid almutawaafa sanata alhijriya raximah اllah kutubtiisa kuwa ugu faa'iidada badanna waxaa ka mid a ah kitaabu oo la baabka uu ka hadlaa kitaab lamida lagama alifay alcaashir kutubu culamaai ah, dacwadhe kutubu culamaai dacwati culummada dacwada kutubtooda dacwo najdiya loola jeedaahe wa min ajmacihaa kutubtaas kan ugu jamcinta badan adurar saniya wey maktabadana noo yaala waa kitaabka ugu faa'iidada badan uguna jamcinta badan dhowr dabcadda noo taalla lix iyo toban mujallaa toban dabcadihii ugu dambeynaya taan rajaynaya marka aad u faa'iido badan maal ma leh wa khaasatan الحادي عشر العلامة سنعاني المتوفى سنة ألف ومئة وثمان واثنين وثمانين اثنين وثمانين الهجرية رحمه الله لا سيما كتابه النافع سبل السلام كاسو مثل بمرع الثاني عشر العلامة الصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة ألف وثلاثمائة والسبعة الهجرية رحمه الله الثالث عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة ألف وثلاثمائة ثلاثة وتسعين الهجرية رحمه الله لا سيما كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن marka kutubtaas soo xulo aimadaas ay qoreen ha ka soo buuxin maktabkaaga waxa weyan daadxoor lacagtaadana ha ku baabi'in alxaadi wاlkhamsuun altacaamul maca alkitaab sida kitaabka loola dhaqmo daad soo galato saad ula dhaqmi kitaabka kitaabkaa markaad soo gadato saad ula dhaqmi lahedaa lagu baraa iska soo gada maaha hadaad soo gado saad ula dhaqmi kow horta kitaabka marka aad soo gado halkaad dhigi xataa meesha dhigi laheed waa lagaa rabaa meesha dhigi laheed waa lagaa rabaa meesha dhigi laheed laftirkeeda waa lagaa rabaa lakin mee dhigidda waa soo socotaa hadda kitaabka sida looga faaisaa ka hadla atacaamul maca alkitaab sida kitaabka loola dhaqmo laa tastafid ka faa'iidaysanoo ha aqrin min kitaabin kitaab xataa tacrifa ilaa aad garato istilaaxa mu'alifihi mu'alifkiisa istilaaxiisa fiihi kitaabkaas waxa weeyaan ugu istilaax ah kow intaadan kitaabkan akrinoodan ka faa'iidaysan waa inaad barataa mu'alifka kitaabkan qoro istilaaxaadkiisa ila culamadan dhan istilaaxaad u leeyahy haddaadan sidaas yeelin kow waxaad ku dhici doontaa inaad shiiqa laftiisa ku been abuurato iska daa inaad wax faa'iidaysateen shiiqii kitaabkaas qoray inaad ku been abuurato tira saasuu qabaa waxaadan fahmin istilaaxii markaasaad leedaha shiiqeyaa saas yidhi mana taqaanid hadalkiisa iisu hadlaa musiibada kale kuu dhacayda waxay tahay inaad ku laazimido wuxuu waxaan ku laazimana tiraa meeshaan saas uu yidhi saas inuu yidhaha laga rabay mana aan laazim tan kaleeto waxaad ku dhibtoo doontaa inaad masale kala soo bixi weydo oo kitaabkii dhammaayod gadatay aadan aqoon qaabkii aad masalo ugala soo bixi laheed aadan oqoon culummaduna isku istilaxma buluuqulmaraam hadduu ku yidha muttafaqun calayh xaafid ibn xajar muxuu la jeedaa bukhaari iyo muslim laakiin muntaqa akhbaaraad joogtaa muttafaqun caleyh haduu yidha ula jeedaa bukhaari muslim iyo axmed ula jeeda ah. marka inta buluuq soo akrisato muntaqa adoon muqadimadiisa akrin iyo wuxuu ula jeedo haddaad tira muttafaqun caleyh bukhari muslim isku waafaqay waxaa weeyaan isagaad ku been abuuran ma taqaan waxaad sheegayba Ah, maba taqaanid kitaab walba istilaaxu leey waa inaad istilaaxiisa marka fahamtaa laa tastafid ha ka faa'iidaysan min kitaabin kitaab xataa tacrifa ilaa aad marka hore garato istilaaxa mualifihi mualifkiisa istilaaxiisa fiihi kitaabkaas wixiisa ugu istilaaxa wa kaiira ma in badan takuunu lmuqadimatu muqadimadaa waxay noqotaa kaashifatan mid faydayda can daalika istilaax sida badan a'immadu istilaaxa ay ku soco doonaan muqadimaday ku sheegaayeen ah, muqadimaday ku sheegayeen marka muqadimada caqli fabda bilow min alkitaabi kitaabka biqiraa'ati muqadimatihi muqadimadiisa la akhrinteeda halkaas ka bilow kitaabka halkaasa laga bilaabaa ahaani wاlkhamsuun asalka konton iyo labeeya wa minhu min atacaamuli bikitaab wa minhu min atacaamuli maca alkitaab qaabka kitaabka loola dhaqmaa waxaa ka mida meeshaad dhigi laheyd horta kow markaad soo gadato kitaabka markaad soo gadato waa in maktabadu fani fani kuugu samaysanta tafsiir xadii cilm اxadii اctiqaad waxa weeyaan alfiq اlcaam oo kaleeto aladab oo kaleeto luqadii oo kaleeto waa in saas ay kugu samaysanta kutubta haddaysan sidaas kuugu samaysnayn kitaabkii waa soo gaday markaad u baahato halkuu ku jiray agga andadaf agga kubood kitaabkii meel u yaal adoo ku yaal marka dam inay xadana aad tirado ma baari kartid waa dhex lumay dana soo gaday isagu meesha ku jira harka ama wakhtigaagii laba sac saddex sac ay kaa qaadato inaad baarto marka koow markaad soo gato kitaabka marka hore waxaa la samaynaa waa la wada akhrina isaga dhan haddaadan wada akhri karin muqadimada waa akhriya kow istilaaxaad fahmi fihriskana waa akhrine masaa'ilka muhiimka oo ku soo jiita aad ka akhrina dhexda adoo xoogaagaas ka faa'iidaystay aan fannigiisii la dhexgelina markaas kadib fannigiisi aad markaas dalab ku siin markaad u bahato markaad iska faidaysa idaa xusta haddaad koobto kitaaban kitaab falaa tudkhilu kitaabkaas ha isku gelin fii maktabati maktabatika maktabadaada ha isku gelin ilaa bacda an tamura markaad marto kadib maahane calayhi kitaabkaas jardan dareerin dhammaan aad carabka maryadoo dareerido hadday kuu suurto gasho aw amase qiraa'atan akrin limuqadimatii aad akrido wa fihrisihi aad akrido wa mawaadica meelo minhu kitaabka ka mid muqadimada akri kadib fahrisada fiiri meelo kamida marka oo fiirsadaas ku soo jiita masaailkaas ka faaidayso ari dhaqaalahaadig aad ka soo baxda waa ka faa'idaysata marka amaa in jacaltahu haddaad kitaabka iska yeeshood gelido maca fanihi fanigiisa la jirkiisa filmaktabati maktabadda fa rubamaa waxaa la arkaa mara inuu ku soo maro zamaanu zamaan wafaata uuna tago alcumur cumriga duuna nadari fiira ka sokay fiihi kitaabka la ir adoon fiirin inaad iska duqdo iska dhimataan lacagta kitaabka ad ka so usoo gad ujeedada usoo gad wa haada arrinkaas mujaraban waa wax la tijaabiyey sheeko maaha wallahu lmuwaafiq ilaahayna waa qofka midka waafajiya wanaagga iyo sida dantiisu ku jirto ilahay asaga qofka waafajiya aلثالث والhamsuun icjaamu اlkitaabati qoraalka in la dhibceeyo qoraalka in la dhibceeyo oo cajaminimada laga suuliyo cajaminimada in laga suuliyo markaad wax qoraydo waxa aad qoraydo waa la dhibceeya meeshii si qaldan loo akri karna waaba la hala qoraalkaaga lama wada halo watigaa kaa baabaa laakiin meelaha asleed ama hadow kelmad kale ay ku qaldantaa waa la hala dhibicdana midna lagama tago markaad qoraalka dhammaydana mara carabka lasoo mariya si aad u ogato waaad qorta ina wax sax aayeen icjaamu kitaabati qoraalka in la dhibceeyo idaa katabta marka aad wax qoraydo faacjim ilkitaabata qoraalka dhibcee biisaalati cujmatiha bisababi isaalati cujmatiha cajaminimada inaad ka suulido sababteed u dhibcee si aad cajaminimada uga suulido w wax la akri karo ay noqdaan annaga hadalkeen soomaaliga cajami waxay carabta u leedahay macnaha afshimbireed wey agtooda wax la fahmaya maaha marka haddaadan dhibcayn waxaad qortay waa wuxuu noqona afshimbireed wax la fahmaayo noqon ma ah, ajabin cajabiga maxaa loola jeedaaba waxa weeyaan waa waxaan la fahmay un carabtu fahmay hmm, marka waxa aad qoraydo dhibcee waa inaad iska dhibcayda wadaalika cajami kasuulinta biumuurin arrimay ku ahaaneen dhowr arrimood ay ku sugnaaneen maahan dhibic kaliya ah, cajaminimada inaad ka suulido wadaalika isaalatu alcujma haabitun wuxuu ku sugnaana biumuurin alwal wuduuxulad wuduuxulkhadi qoraal cad inaad wax ku qorto wax oo amase meesha maba qaado qoraalka markaasaad ad wax aan la fahmayn qorto hadduu hadda waa fahmi maxaa hadda maskaxdaada ku jira laakiin adiga haddaad muddo kadib kusoo laabata ma akri karti faa'iida male iska daa qof kaloo muslim walaalkaa inuu ka faa'idaysto bacdiga marka laysma yira un haddaad akrin kartaa laguma talagalo hadda waxaad ku akriya waa oqoontaad hadda kugu jirta oo adaaba og maskaxdaadu markaan ku jira laakiin bacda mudda meesha markaad ka akrin karto aduu ma akrin karti qof kaa dambeeya inta akhri ka faaidaysama marka wax cad oo qof kastoo muslimu u baahda akhri karaa la qortaa taas waa ko afaani rasmuhu inaad ku qorto calaa dawi qawaacidi rasmi qawaacidda wax lagu qoro iftiinkeeda alimlaa loola jeeda imla waa fani gaar hadde oo la barto qawaacidimla waa inaad ku qorto wuxuu ku yidhi wa fii haadaa fannigan oo ah imlaaga mu'alafaatuna ku sugan kaiiratun fara badan min ahamihaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a kitaabu imlaa lixusein waali qawaacid اlimlaa licabdisalaam moxamed haaruun almufrad اlcalam lilhaashimi raximahum اllahu tacaala kutubtaasa ugu muhiimsan oo qawaacid imlaa laga barto waana fani muhiim ahaali annaqdu inaad dhibic ku dhigto lilmucjami kan dhibicta leh walihmaalu inaad dhibicda ka daydo lilmuhmali kan la dhibic tiray araabic ashaklu inaad shaqasho limaa yushkilu wixii ishkaal gala wixii qarsoonaana wixii ishkaal geli doona macnaha wixii qarsoonaa doona hadhow si qaldan in loo kiciyo ay dhici karto shaqa meeshaas lama wada shaqlo waxaad qorayda intaasaa laga shaqlaa alkhaamis tahbiitu calaamaati tarqiim waa inaad sugtaa calaamaata tarqiimka iyaduna waa fani la barto calaamaatu tarqiim fii kayri aayati ow xadiis wixii aan aayad iyo xadiis ahayn ayad xadiis ayaga waa la fahmaa laakiin carabiga kalood qoraydo calaamaadku tarqiim waa inaad ku dhigtaa oo calaamaddii tacajubka iyo ti istifhaamta iyo faasilo dhibic hoos ku leh waxa ka dambeeya hadday tacliil yihiin oo kale iyo meesha maquulu qowlka iyo kulli waxa weyan shardataynkaiyo waxa weeyaan u dhexeeya jumlada muctaridada oo kale wax allo waxa aad qoraydo waa inaad ku qortaa calaamaatu tarqiim ah, calaamaad tarqiim waa inaad ku qortaa calaamaad tarqiimka waxay fududaynayaan fahamka hadalkan in la fahmo Ah, hadalkan in la fahmay fududaynayaan hadalkan in la fahmo ayay fududaynayaan alfaslu saabic fasalka todobeeya almaxaadiir waa waxyaala la yskaga digayo oo ardayga looga digayo ah, waxyaala la yskaga digayo oo ardayga looga digayo iyo qof kastoo muslima alslu raabici walarbacuun xulmulyaqada ah, soo jeedka inaad ku ruyooto iska ilaali adoo soo jeeda inaad ruyooto war ka joog ru'yada soo jeedka oo adiga halkan fadhiyaad ruyoonayda iska da ah, iska daa kaas isaga fasira wax ula jeedo isaga afasira xulmul yaqada soo jeedka qarawgiisa iyaaka wa xulmul iyaaka wa xulmal yaqadati waxaan kaaga digayaa soo jeedka inaad ku ruyooto maxaa ka mida isagaa fasira wa minhu waxaa ka mida xulmul yaqadaha bian tadaciya inaad sheegato alcilma inaad oqoon u leedahay lima lam taclam waxaadan oqoon waa kaasa waxaadan oqoon inaad oqoon u leedahay inaad sheegato wey <laughs> waa qari weyda lagu leeyay ah, qara waad ku jirtaa so so ma jeedin wa minhu xulmulyaqadaha waxaa ka mid ah bian tabdaciya inaad sheegato alcilma inaad oqoon u leedahay limaa shay lam taclam aadan oqoon ow itqaana maa shay inaad sugtay lam tudqin aadan sugin shay aadan sugin aad leedahay shaygaas waa itqaani ah aadaan u sugay aadaan fanigaas aniga aan u aqaana soo ma jeedin fain facalta haddaad samaydo fa huwa ficilkaasu xijaabun waa teeb xijaabkoo kaiifun qiro weyn xijaabkaasoo can ilcilmi cilmiga kaa mancinaya ah, waa xijaab qiro weyn cilmiga kaa manciya maxaa mar haddaad tii waa sugay dib dambe u akrisamaydi kitaabkaas dib dambe u akrisamaydi fanigaas aadimaydi jahli murakabaad ku sugnaane ah, jahilta wamaa tadri biannaka jaahilun man lii ban tadriya banaka laa ah, ah, tadri shaacirka jahilta jaahilaad noqota wamaa tadri bianaka jaahilu mana ogin inaad jaahilta man ban tadriya bianaka laa tadri allow yaa ku garansiiya inaadan wax ogeyn wax waa lagu bari lahaa kadibe ah, in wax lagu baraa dhib ma noqoteen laakiin haddaadba isku haysato inaad wax taqaan jaahilna aad tahay jahligaas waa maxay waa jahli murakaba musiibo ka daran ma jirto musiibo ka daran ma jirto marka soo jeedka ku qarwin ka joog ah, soo jeedka ku qarwin nabigana sal اlahu alي wsl dis bukhari muslim min xadiid asma binti abi bakr sidiiq wuxuu yidhi almutashaabicu bimaa lam yucda ka laabisi thowbey zuri ah, qofka isku dharjiya waxaan la siin wuxuu la mid yahay qof xidhan laba maro oo been laba maro oo been ah qof xidhanu la yimid laba maroo been ah qof xihan ayuu la mid yahay marka laba maroo beenaad xihan tahay waxaadan oqoon haddaad tidhaahdo waa aqaanaa ah, waxaadan oqoon haddaad tidhahdo waa aqaanaa ixdar ka digtoonow an takuuna inaad noqoto adaa shibrin taakoole alaslu alkhaamis waalkhamsuun asalka konton iyo shaneeya ixdar ka digtoonow an takuuna inaad noqoto adaa shibrin taakoole hal taako mid jooga inaad cilmiga taakaga joogto kaasaan kaaga digaya wey waa digidda labaad ah digidda labaad maxaa loola jeeda isaga fasira wuxuu yidhi faqad qiila waxaa la yidhi alcilmu alaaatu ashbaah cilmigu waa saddex taako cilmigu waa saddex taako man dakhala qofka gala fi shibri alwali man dakhala qofka gala fi shibri taakada alawali ee horeeya takabara oo isla weynaada waa dibira markaasuu caalim inuu yahay isku haysta taakada koowaad cilmigu markuu qofku ka gaaro markaasuu kibra waana sifo shaydaani mogta kibir waa sifa shaydaaniya waa everway soo ma jeedid waman dakhala qofka galaa fi shibri aani taakada labaad waa tawaaduca msira xoogaa waa taqaan laakiin dad badan ka aqoon badanaa jira waa tawaaduca hoosu isku dhigaa kibir waa ka tagaa laakiin weli waxbaa ku dambeeya ogow waman dakala oo kibir kuma dambeey lakiin xaa ku dambeeya waxbaa taqaan isleey waman dakhala qofka gala fi shibri aali taakada saddexaad calima wuxuu ogaadaa anahu maa yaclam inuusan waxba ogoyn markaasuu ogaada marka uu cilmiga qaaya ka gaaro uu yidhaahdaa wamaa uutiitu min acilmi ilaa qaliil ah. cilmi waxba weynaa lakama siin intan ka jaahidka naha ka badan marka waa marka hadalkaas waxaa iskale imaamkii weynaa shacbiga iskale wuxuu ku yaalaa adab اdunya wاdiin lilmaawardi wuu ku yaalaa waana soo naqlinaa fakulqaydku soma jeeded cilmigu saddexaas taako sidaasuu yaala wuxuu leeyahay alcilmu alaaatu ashfaar cilmigu waa saddex taako faman jaawasa shibra qofka taaka ka gudbaa danna nafsahu annahu aclam naas wuxuu u maleeyaa isagu dadka inuu aqoon badan yahy dad inuu aqoon badan isku haysta waman jaawasa shibra aaniya taakada labaad qofka ka gudbaa adcana wuxuu u hogaansamaa bianna hunaaka man yushaariku fi lcilm dad cilmiga la yaqaan inay joogaan uusan keligiis oqoon saasuu ogolaadaa wman jaawasa shibra aali ayqana anahu min ajl naas wuxuu yaqiinaya dadka kan u jaahilsan uaymiin wuxuu leey markaa tawaaducii sax inta kaloo dhan laakiin markaad waxbarato ood caalim masalada ku noqoto haddaad istiraahdo jaahilaa tahay iska aamus waxba lagaa faa'iidima amase tawaaduci uu ku gaarsiiyo inaadan masalo goy karin masaladaas ka waran saasna waa la yidhi saasna waa la yidhi wax aad jismayda lama arag xadiis mawduuc hadduu ku soo arooray masalada labadeeda dhinac mid ka mida dhinacna aayad qur-aan sheegaydo ma jasminaydo tawaatuciya kaa batinkaas waxaad leedahay saasna waa la sheegay taasna waa la yidhi walcilmu cinda allah waxba lagaa faa'iidima marka tawaaduc laakiin masalada markaad yaqiinsatood cilmi xaqiiqaad taqaan sheeg haka leleean haka lexleexana sheeg wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbarak cala nabina